بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد إلى آخره nooca saadiska ah macrifatu man ishtaraka macrifatu man shaksi in la garta weeyaan ishtaraka fi riwaayati an fi riwaayati canhu asiga inay wax ka wariyeen ay wadaagsadeen raawiyaan mutaqadimun wa mutaahir yani mutaqadimun bedel can raawiyaan waa waxaa ku anbanaa in tiraa msht ishtaraka fi riwaayati canhu mutaqadim tabaayana uu kala fogaaday waqtu wafaatayhimaa dhimashada waqtigooda ay kala fogaatay tabaayunan shadiida oo fa xasala baynahumaa dhexdooda u xasilay amadun baciid waqti dheer wa in kaana almuta-akhiru minhumaa midka labadooda dambeeba ha ahaado gayra macduudin min aanan lagu tirinaynin min mucaasiri alwali wadi wadawi abaqatihi dabaqadiisa kuwa u saaxiibkii uusan kamid ahaan waxa weeyaan saabiq walaaxiq yaa la yihahda hadda midaan soo soco si musanifku tilmaami doona waa nooc min eh, lataaif lisnaada lagu magacaabo culum in laiska ogaado ay haboon tahay lakin laa yatawaqafu calayha kahiir ila idaa saaxabaha garab masalan waxa weeyaan nin sheikh ah wa mutaqadim yaa wuxuu ka warinayaa min baabi tashjiic ha noqoto ama macluuma mucayana can axadi talaamidatihi wax ka warinaya sheikhan waa mutaqadim talaamidiisao mamkan cumruhu alaan halaatiin sana ou jiro wax ka warinaya sheikhi marka min abiicati alxaal anahu qad taqadama wa maata wa hada yucamar ninkaa waxaa laga yaabaa an yaciisha bacda hadaka sheikh sabciin sana tisciin sana inuu noolaado fi aakhiri ayaamihi yaa waxaa laga yaabaa nin yar haddana inuu asigaan wax ka wariyo wa hada yucamar marka sheekan wasadka ah wuxuu sheekh u yahay lilmutaqadim wa lilmuta-akhiri kii hore waktigu dhintay markii laga fiiriyo iyo midkan dambe oo aakhir xayaatihi waxay noqonaya laba tilmiid ishtaraka fi riwaayati can shaykin waaxid axaduhumaa mutaqadim wahuwa hada wathani mutaahir marka waxaa dhici karta ina dhowr boqol udhexayso markaasuu ri min fawaaidi dalika midkaas fawaa-idiisa waxaa kamid eh taqriiru xalaawati culuwi isnaadi isnaadka sarayntiisa lg oo la macaansado fi lquluub culuw isnaad hadda waxwey kana jira culuw isnaad waxaa la dhihi kari lahaa haddii midkaan dambe kan hore uu soo gaari lahay oo wax ka wari lahay waxaa la dhihi lahay culuw isnaad waay laakin yani fi lquluub macnaha waxaa weeyaan labadaa nin oo baciid maa baynahumaa qarni dhan udhaxeeyo wamaca dalika ishtarakaa fi riwaayati can shaykin waaxid bictibaar ninkaan marka kan loo fiiriyo yusaawi lmutaqadim fi shaykihi meesha culuw nisbi iska awa ayb markaasuu i undur waqad afrada alkhatiibu alxaafidu fi kitaabin xasanin samaahu kitaab asaabiq wallaaxiq culumtaas xifdilay u baahan tahay in ruwaadi oo dhan an tuqaliba nadaraka fiihim oo aada ogaatid marka farqiga udhexeeya almushtarikuun fi riwaayati can hada sheikh istidkaar xoogganay u baahan tahay wa min amhilatihi waxaa kamid a ah ana moxamed ibn isxaaq athaqafi asaraaj annaysaburi rawaa canhu albukhaariyu yaa wax ka wariya alimaamu fi taariikhihi albukhaari mutaqadim wa huwa sheikh lmaxamed bn isxaaq saraan bimudda طawiila asaa sheekh u ah bukhaari oo sheekh ninkaan u ahay yaa rawaa can tilmiidihi markaan ayib waa nuqto wa rawaa canhu waxaa ka wariyay moxamed ibn isxaaq qaasne abulxasan axmed ibn maxamed alkhafaas alkhafaaf annaysaburi wa bayna wafaatayhima bukhaari asigana waxaa u dhexeey liannahu haddii bukhaari maxamed ibn isxaaq uu ka wariyey abulxusein axmed ibn maxamedna uu maxamed ibn isxaaq thaqaafi uu ka wariyey labadoodu waxay noqdeen tilmiideyni lisaraaj labadaas tilmiid waxay ahayd cumrigoodin isku dhawaado maa bayna wafaatayhima cashara sanawaad khamsata cashar in udhexeey yay ahayd marka fiiri wa bayna wafaatayhima miat wa sabcun wa halaaثuuna sana aw akthar wadalika ana albukhaariya maata sanata sitin وhamsiina wa miatayn macruuf waay bukhaari oo tilmiid uu ahaay asaraaj yaa wuxuu dhintay laba boqol iyo konton iyo lixdii wa maata alkhafaaf waa tilmiidkan damba weya sanata halaatin wa tisciina wa halaaثimia meeqa qarniga udhexeyso waqiila maata fi sanati arbacin aw hamsin wa tisciina wa halaatiin dhib malaa taas liannahu sababta waxa weeyaan bukhaari oo oo sheekh u ahay saraaj oo mutaqadim طabaqatan waisnaadan yaa min baab aw biaakar wuxuu ka wariyay tilmiidkiisa oo saraaj ah saraajka cumira cumira cumira cumira xataa laxiqahu lkhafaaf farawaa canhu fa cumira ayضا mudda طawiila fasaara bayna tilmiideyni albukhaari min jiha wاlkhafaaf min jiha thaniya ma yaziid calى mia wa sabca wa halaaثiin sidaas weyaan ayb wakadalika malik bnu anas alimaamu xadaثa canhu الzuhriy wazakariya bnu duwayd alkindi wa bayna wafaatayhima miat wa sabc wa halaaثuuna sana aw akthar wamaata الzuhriyu sanata arbaci وacishriina wa mia walaqad xadiya malik wuxuu ku guuleystay bikathiiri min hada الnowr awala zuhri waa طabqaة الtaabiciin aqdam min malik bطabqa marka lisabab aw liaakhar rawa zuhri wahuwa sheikh can malik ayb marka muxuu noqday malik fi hada fi hadihi riwaaya sheikh lizuhri والزهري صار تلميذا للإمام مالك مرت الأيام مرت الأيام مرت الأيام فروى عن إمام مالك الذي توفي مئة وتسعة وسبعين سنة في آخر أيامه زكريا بن دويد آخر ولي وتأخرت وفاة زكريا marka zakariya oo wafaadkiisa ay dib martay iyo zuhri oo mutaqadim can malik ah yaa waxay noqdeen laba tilmiid oo maalik u tilmiid u ah biictibaari isnaad isnaadayni keli a ah markaasaa li labadan oo isla tilmiid ah oo mafruud dabaqa waaxida isla ahaayeen ya haddana waxaa u udhexeeya mia sabca wa halaatiin taas waxay ku imaan kartaa an yarwiya shaykhu can tilmiidihi وykun التilmid mcmrا ثuma yrwi عan تilmid mcmr آkخر ثuma ystarikan hakada iman lakin mithaalka muصنifka hadda u sheegay mithaal oo صaحيix ma لأnhu زakariya bn duwey nin wadaac marka maba ahayn mile lasoo dhexgeliyo اndur alcraaqi iyo wuxuu leeyahay qaala saaxiب الmisan oo lagala jeeda dahabi ninkan zakariya la yihahdo kadaab weyaan ibdaca samaaca min malik wathawri wاlkibaar wazacama ana lahu mi-atan wa halaathiina sana nin ba oo sanadkiisa beenka sheega maari inuu ka wariyaab lagu haystaa marka inuu ad usoo qaadatid inuu yahay nooc min asaabiq walaaxiq sax ma ahayn laakin midka oo oo bukaari hadda mithaalka soo sheeg waat xaafid ibn xajar xataa uu nasoo maray fi misat nadar صaxiix wa yani alqaacida صaxiixa wa darb اlamhilati calayha yakضع lxifdi الraawi intaas un bay ubaahan tahay النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا واحد من الصحاaبة والتاaبعين فمن بعدهم رضي الله عنه نوعii todoba iyo afartanaad معرفة mن شخصi la garta weeyaan lm yrوي canه uusan ka warin ilaa waaxid qof keligiis oo min asaxaabati kamid ah wataabiciina iyo faman bacdahum waxa ka ka dambeeya radia allahu canhum fanigan oo ah wixdaana la yihahda mustalaxa loo yaqaano cinda ahli lxadiid alwixdaan bimacnaa man lam yar man lam yarwi canhu ilaa waaxid waxaa weeyaana la yihahda waa faniga ay adag tahay an yusalama lishakصi liannahu min asacbi fi taariikhi riwaaya inaad tiraa fulan laysa lahu raawin ilaa fulan inaad tiraahdo waa adag tahay laba dad baa ku caan baxday haddii kale saddex waad ka dhigi kartaa midka hore waxa weeyaan albazaar fi musnadihi baxri zakhara loo yaqaana maa min xadiid ila wayaqul lam yarwi canhu ila fulan mid kale waxa weeyaan atabarani fi lmucjam alkabiir waa lagu yaqaana asigan adaaran qudni fi qaraa'ib malik ayaa soo sadexeey marka waxa weeyaan aad bay u adag tahay in loo helo mithaal saliima ah ilaa acdaad laisku waafaqsan lawada yaqaana wey walidalika alxaafid ibn xajar waxau le ninka hadduu yihahdo fulan lam yarwi canhu fi ma naclamu ila fulan wa hada huwa alansab buuri lianna hadhow cid kugu qabsan karta ma jirto lianna haddaad tirahdo fulan lam yarwi canhu fi ma naclamu adiga cilmigaaga ka hadasha cid ku dhihi karta mala marka fulan waxa weyaan wuxuu sheegay wax kama jiraan inamaa intaasuu ogaaday laakinahu maa jahilahu calimahu gayruhum baa lagu leeyahay lianna man calima xujatu calaa man lam yaclam taas waxaa ku badan albazaar sidaasuu isticmaala siiqadaas la fulan lam yarwi canhu fi ma naclamu ila fulan u yihahda aqrab ina siiqa jaazima latila timaado tiraha fulan lam yarwi canhu ila fulan inaad ku nabadgeshidna waa yar tahay wabitaali almaakid calayka kabiira liannaka adiga jazamta waxaad tir lam yarwi canhu ila fulan nin xaafid oo nin ka baxay mooye inuusan ku jiri walidalika mucdamu maa dakarahum huna ibnu salax waa lagu wada haystaa kulligii hadda fiiri intuu kaaga filan markaasuu uri wali muslimin fiihi kitaabun u leeyahay yani ana muslima alafa fima lam yarwi canhu ilaa raawin kitaabun baka alif lam arahu buu iri ibnu salax kitaabkaas ma arki kitaabka hadda madbuuc mujalad sagiir weeyaan waana qad qara'tuhu wara walimuslimin fiihi kitaabun u leeyahay lam arahu aan arkin buu iri ibnu salax wa mithaaluhu min asaxaabati wahb ibnu khunaysh weeyaan wahwa fi kitaabi alxaakim abi nucaym alasbihani fi macrifati culum اlxadiid harim ibn khunaysh aa ku qoran khanbash miyaa idin qoran wa sax wahb ibn khanbash wahuwa fi kitaabi alaakim fi kitaabi alxaakim miya mase fi kitaabey idinkugu liann kitaabay alxaakim abi nucaym kitaab macrifa mucjam saxaaba u leeyahay marka inuu labada kitaab magacooda sheegana way ahayd laakin hadda daahirkeeda waa fi kitaabay alxaakim abi nucaym fi macrifati culum اlxadiid inay labadooda kitaab wada leeyihiin mid kasta magaciisana macrifat culum xadiid lidahay tusin cibaara saasna ma ah waxaa ku qoran buu le harib ibni khambash in la yihahdo marka waxaa lagu kala duwanay wahab miya mase harim wa ah. asiga musanifku wuxuu iri ibnu salax magaciisa saxaabigaas waxaa la yihahdaa eh, wahab laakiin waxaa ku gafay magaciisa xaakim iyo abu nucaym alasbihani oo waxay ku magacaabeen harim wa huwa riwaayatu daawuud alawdi can shacbi waxay saas ku soo aroortay ictimaadeenna waxa weeyaan oo harib riwaayatu daawud alawdi can shacbi saas ugu wariy wadalika khaطأ sawaabta waxaa weyaan wahab ibnu khambash in la yihahdo saxaabiyu lam yarwi canhu gayru shacbi shuf ada jumlada su isku daba dhigaao waxay jumladaa raacsan tahay inaad tirahdo wahb ibnu khambash saxaabiyun weeyaan kaas intaas israacsan wahb ibnu khambash oo horo wa mithaalu min asaxaabati wahb ibnu khambash saxaabiyun weyaan lam yura canhu gayru shacbi intaan kale waxa weyaan khata dhacay oo axtaaj ilaa tanbiih yaa soo dhexgalay jumla muctarida ayb wakadalika caamir bnu shahr wa curwat bnu mudaris wa muxamed bnu safwan alansaari wa muxamed bnu sayfi alansaari walaysa biwaaxidin wain قال بعضهم haba yihaahdeen saxaabiyuuna waay ayagana saxaabiyuuna waxay raacsan tahay wakadalika caamir wamaa bacdahu saxaabiyuuna waay saas wey ayb lam yarwi canhum gayru shacbi waxaan shacbi ahayn kama warin buuri wahada yadulu calaa sicati riwaayati shacbi hadda masalan caamir ibnu shahrin waa lagu haystaa lahu raawiya raawin waxaa lamid curwat bnu mudaris waa lagu haystaa waxa weeyaan waxaad aada ula yaabay ibnu salaax markuu qawaacidan keenay kutubta mutakasiska inuu isaga fiiriya bay ahayd masalan waxaad arkaysaa raawi oo ibn abi xaatim fi ljarx wاtacdiil dakara lahu akar min raawiyeyni ya ibnu salaax uu le lam yarwi can ilah waaxid waa lagu haystaa midaas oo kale lanahu kitaab taarikh اkabir الbخarي وبn abi xatim waa cumda fi baab اjarx والtacdil wa ruwaat الxadiid marka ayagana iska fiirisid waa marka ugu horeyso inay ayagaas wax ku iطlaaqaan ama ay sheegi waayaan laakiin raawi oo ibn abi xaatim oo kale akar min raawin u sheegay inaad adiga tiraa lam yarwi canhu ila waxidi bmacnaa anaka lam tuطaalic calى tilka اkutub xiina taqriirika lihadi اqaacida ishkaaliyad weyn bay ka timi laakiin wixii kutubta awaailka aan ku qornay qofkii waxa wey hadduu ku gafo xataa waa loo cudriya lannahu si uu ku ogaada maba jirta laakin kutubtii kaanad mawjuuda wa mushtahira lada bal hiya cumda fi hada albaab haddii ay ay raawi usheegeen akhar min raawin inay tiraa lam yarwi canhu aad tiraada aaday u adagta hadda kan oo kale waa lagu haysta <clears throat> marka caamir bnu shahrin wa curwat bnu mudaris ilaa aakirihi saxaabiyuuna wa ah. marka wuxuu leeyahay moxamed ibnu safwan iyo moxamed ibnu kan kale safwan miya mase nin kale ah. sayfi miya marka sayfi inuu yihahdo ma ahayn alansaari walaysa biwaxidin yani bimacnaa dadaa waxay ufahmeen moxamed ibnu safwan huwa moxamed ibnu sayfi bas اkhtulifa fi ism اlwaalidi hal huwa sayfi ama huwa safwan yaa laysku khilaafay markaasuu musanifka wuxuu leeyay maya maxamed ibnu safwana waa rajul mustaqil can moxamed ibni sayfi wakilaahumaa ansaari saasuu ula jeeda lam yarwi canhum gayru shacbi waxaa oo lasoo sheegay baad ogaad wainfarada qaysu bna abi xaazim waa ninkii aan iriye lam yudrik alcashara ilaa huwa wainfarada qaysu bna abi xaazim biriwaayati can abih aabihiis asiga unbaa abu xaasim wax kaloo ka wari ma jiro ilaa ibnuhu qays iyo wa can dukayn ibni saciid almusani iyo wa sunaabix ibn acsar iyo wa muraadis ibni malik alaslami mirdaas ayo mirdaas wa eh, intaasoo dhan infarada canhum biriwaayati qays ibn abi xaazim wainfarada qays bn abi xaazim biriwaayati can abihi wa can dukayn وعن الصناaبح أو الصناaبح ومرداس بن مالك وكلهم صحاaبة intaas qays بن أبي xاaزم baa wax ka wariyay wax badana lagu haystaa مثلا صناaبح oo kale rawى عنه الحاrث بن وهب وrawى أيضا غayrه marka in la yihahdo wax kalo qays un baa wax ka wariyay فيhi نظر وqدامة بن عبد اللahi alkulaabi minhum oo ayaga kamid lam yarwi canhu gayru ayman ibni nabi minhum min asaxaaba isagana qudaama waxa weyan laysa lahu ilaa ayman ibnu nabil oo taabici wa fi saxaabati jamaacatun ay ku jirto lam yarwi canhum gayru abnaa'ihim caruurtooda un baa wax ka warisa minhum shakal ibnu xumayd lam yarwi canhu gayru ibnihi waxaa kamid oo kale shutayr غayru bnihi shutayr dheh lam yarwi canhu غayru bnihi shutayr wilkiisa magaciisa shutayr la yihahdo asna aabihina shaka wa minhum waxaa kamida almusayb ibnu xasm alqurashi lam yarwi canhu غayru bnihi wاlbnu ismu saciid ibn اmusayb ayb ومعاaوية بن حaydة lm yrوي عnه غayr بنه حakيم wاld بhزin waalidi بhزin waxaa la yihi waa lagu haystaa curwaة بن ruweyn iyo keyrkooda ka wariyeen mucaawiya keligiis wiilkiisa kalema keli noqon waxaa kamida waquratu bnu iyaas lam yarwi canhu gayru ibnihi mucaawiya mucaawiya bnu iyaas wa abu layla alansaari lam yarwi canhu gayru ibnihi cabdiraxmaan ibnu abi layla yiri nin kastaba abu layla iyo ibnu abi layla waa laba oo oo isdhashay weeyaan uma ina alxaakima abaa cabdillaahi xakma fi lmadkli ilى kitaabi اlkliil bana axada min hada alqabiil lam yukrij canhu lbukhaari wamuslim fi fi saxiixayhima marka asagoo xaakim ay ka tahay difaac can saxiixaynna wuxuu ri labada saxiixayn kuma jira raawi laysa lahu ilaa waaxid ma jira markii shardiga laga hadlay sidaas wax kamid iyuu ku xaqiiqi marka wuxuu leey lam yaqac fi saxiixayn ruwaat laysa lahum ilaa raawin waaxid ma jiraan u leeyay marka fiir musanifka su uga hadlay uma in alxaakim aba cabdillahi xakama fi madkhali ilى kitaab اlikliil muqadimada u sameey wuxuu yihi بأن أحدا من hذا الqبيل أي mn frd man تفرd عnه برواية واحد lm يkرج عnه البخاaري ومسلم في صحيح ma ugama warin saasuu qarir iبن صلاح uri wa nkira ذلika عalيه xaakim waa lagu inkiray ونqضa عalayhi waxaa lagu buriyey بإkراaج بخاarي بخاarي inuu soo wari في صحيiحi xadيiث qays بن أbي xاaزم can mirdas alslami yadhab الصaalixuuna alأwl faاlأwl yaa lagu buri buri ayb yani mithaalka waa lagu qabsan karaa laakin qaacidada naqd اxaakim waa qaacida haabita ah in la yihahda laysa fi الbخaarي وmslim shaykh laa yarwihi ilaa raawi waaxid kuma jira in la yihah khalad weyaan lakin ma hiy alamhila aلصaalixa calى hada hadihi اlqaacida waa masأala lakin wax badan yaa yaa lagu qabsan karaa macnaha waxa weyaan hada atafarud bاlxadiid ma ah yani iskaaga darsoomen inama alcamalu bالniyaat tafarada bihi cmar can الnabiy watafarada can cmar calqama laysa macnaa dalika ana cmar laysa lahu raawin ila calqama ma aha cmar lahu ruwaad kahiiruna wcalqama lahu ruwaad lakin binisbati lihada alxadيث lam yar canhu ila waaxid taas baab kale wa binisba lakin hadda waxaa laga hadlaya mujmal الriwaayة hada الsheikh laysa lahu ilaa raawi waaxid laysa bاctibaari xadiiث mucayan marka farqi weyna u dhexeey ayb wuxuu ri yadhab الصaalixuuna alأwl faاlأwl walaa raawiya lahu غayru qaysin sidaas wax qays mooye wax kaloo ka wariyey ma jira waa hadalkaas musallam weyaan ayib bimacnaa waxaa loo jeedaa dadka saalixiinta ah way sii hor dhamaanayaan mar kastaba waxa weeyaan dadka xusaalat lqowm baa dib u maray markaa ufiirisid fi mucdami اlquruun alqarn aladi qablahu afdal min aladi bacda cumuuma ilaa xaalaad daariya ah in ummadda ku timaado kadib an tastaciida saxwataha hadda qarnigaa marka loo fiiri bictibaari qarni maadi alumma islaamiya fi hada qarni khayr وأفضل من الqرن الdي bعd لأn qرن استعmaal والاحtilaal والbalaawi yay ahayd nooca maad waxaad moodaa umada inay wacyiga ku jiro lakin عalayha rukaam kaثيir jidا min الصعب jidا an taxula mashaakil qad taraakamat مiئaat الsنين في layla waaxida yani waxa sunaة الlahi في الكwn waxa wa tadaruj wax la yihahdo annaga gaar ahaan soomaaliya markaan tajarujaa naga maqan maanta qofki markuu wax bilaabo yowmeyn natiija inuu ka gaaro doonaya wahada daaئma yancakis in saxwadii o dhan dib ay dhacdo burbur badan ay ku timaado ayb wa biikraajihi baa lagu biri lagu buriyey bal biikraajihima muslim iyo biikraajihi bukhaari waa marka hore markaasuu yihi bal biikraajihima muslimaaba la jiro xadiid اmusayib bn xasan fi wafaati abi aalib maca anahu laa raawiya lahu gayru ibnihi musayib bn xasan ibnho saciid ibn husein basaa kale kala noqday idana saliim ah. wa ayb wa biikraajihi طabcan wafaati abi aalib markay u yimaado inuu nabiga yiri kelimadaas tawxiid kale ii dheh oon ilaahay hadhowti aan agtaada aan kugu xujaysto o aan hadhowti ku difaaco marka abu jahl iyo majmuuca min min alashraara ay joogda markaasaa la atargabu can diini aabaa-ik hadhow waxaa lagu leeyahay abu aalib oo cabsi baa ku ximbaartay markuu dhimanayo inuu diinta ku cararo marka hadalkaas weligaa waa lagaa qoray markaas uri ana calaa diini abi aabaai waxa weeyaan hadalnimo waxba isma keenayso maxaan ku irahdaa iyo iyo itibaacu lxaq ayb wbikraaji xadiid alxasan albasri can camri bni tglab inii la ucطi rajula wladii adacu axabu ilaya <clears throat> inii la ucطi rajula xasan albصri macruuf waa camr bni tglm yaa uu kala keli noqday buu yihi musanifka laakin waa laisku haystaa ibn abi xaatim wagayruhu yaa waxay yidhaahdeen camr bnu tglb lahu raawin غayr الxasan albصri ayb inii la ucطi الrajula ninkaan xoola siinayaa buu nebi yiri waladii adacu ninkaan ka tagayana axabu ilaya yani markuu nebiga qanaa-imta xoolaha qiibinay markii hore waxaa loo fahmaya qofka qofkuu nebiga ka jecelaya inuu xoolaha ubadinay fahmigoodaa sidaas ah marka nin bawsiinin buu nabiga ka tagay nin saxaabiga ah, ilahi ninkaasaa ninkaan ka khayr badan rasuulka ilaahay markaasaa wuxuu ihi waa ku celceliyey nebigana kiibuu iska daaya markii dambe waa arrinti inuu saxa doonaya buu ihi macnaheedi ma aha ninka xoolaha aan siinayo inaan ka jeclahay ninka aan ka tegayo bal ninka aan ka tegayo marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inaan ugu tegay kalsooni aan ku qabo iimaanka uu leeyahay iyo kalsoonida ilaahay uu ku qabo uusan xoolo u baahnayn ninkaana waxaa weyaan iimaankiisa zaczaca ku jirtaa xoolihii baa lagu soo dumaya walmualafati quluubuhum uu qeyb ka yahay marka waxaa la rabaa in dadka kale la siiyo saxwal islaamiya fi hada lwaqti waxaa lagu haystaa dadkii waxa wey jamciyaad khayriya lacag khaliijka badan laga keenayo marka dadkii dacwada isla waday baad arkeysaa wejiyaalkooda waa wada iftiimayaan ayagaa dhaqaalihii qaybsanay ummadina waay baahan yihiin meeshay wada fafadhiyaan dacwadaada waxaa weeyaan cagsi weynay ku keenaysaa taas ummadda wax kasta waa kugu cidraysaa laakin fii baabi tama hadday gaarto oo wixii anay ugu fiican yihin hadday aada baabkeeda bilawd nin wax kaa maqlayo ma leh walidaalika nabiga asagoo la ogyahay faqri iyo xaalo adag inuu ku sugan yahay yaa maanta markay soo galaan amaamahum wahuwa rasuulullahi yuu uqeybinaya asagoo la ogyahay wax lagu tuhmeynin baa haddana qeybinti ninha ah wuxuu iri acdil yaa muxamed buuri yani asi ma dhihin wax baad gooni uqaadataa laakin sidaad uqeybinaysa wuxuu iri malan taas way xarka faman yacdil in lam acdil buu nabiga alayh salaatu salaam marka sideedaba waxaa rabaa saxwada ummadda in ummadda kale waxay looga soo qaado dadka caamada dadka duruufsan in loo qaybiyo ood adiga noqota aakhir man yaakud liannahu xaqan aada soo qaada bismihi maad kusoo qaada adiga ma soo qaada nin dhahayo male jamciya khayriyan u tagay xoolaha anaa u baahanay isi nin kugu siinayo male laakin taqriir dheeraad qortay oo tiri duruuftaasaa jirta waxaasaa jira kaytaa jira calaa dawi dalika lagusi an tanfarida bidalika duunahu mushkila qaaima wey xoola waxa amaal camal cunaysa dadkii ducaadka ah oo la diray annaga markaa muqdisho joogi jirna rag badan oo sheekh ibni baas raxmat ullaahi caleyh a loo wada qoray lacag aan caadi ahayn ooba laga aqoonin soomaaliya waqtigaas marka ninka waxaa loogu qoray kartigiisa ciddaba kacay inaysan jirin wakafaa billahi shahiidan a loogu qoray daaci baa tahay inaad juhdigaada ku bixisid inaad islaamka ad u adeegtid dadka ayaga lasoo diray oo intaas oo dhaqaalo qaadanay yaa ugu ugu dacwo gaabnayd markii aan mantiqada iyo saaxada la fiiriy dad baabuur waxay ku fuulaan ahlilma dacwada wadi jiri duruus ha akriyaan bixiyaan dadkaan kalena subixi meel oo v h tala dhihi jiray ay isku imaan jireen oo iyagoo yakhtalifuun kaanahum yaciishuuna fi kawkabin aakhar ana laa aqsid bidalika an aktaabahum lakin xataa laa taqacuu fi mili ma waqacu xadaari qofka waxaa la rabaa inaad haddaad furso u heshid in dacwada wax kugu kaalmay aada heshid an tabdil aqsaa maa tastatiic yaa lagaa doonay qaar baa ilaahay wuxuu xukumo aniga aan joogo marat alayaam marat alayaam markii dambe dabagalaa la sameeyey raggii ducaadka ahay o dhan halaisku soo arooriya imtixaana la galaya layihi marka nin baa loo yeero waxaa layihi waxaa soomaaliya dhib weyna ka jiro iftarid baa layihi imtixaana la gelinaya la iftarid in laba qabiil isdagaashay inaad heshiisiiso adiga isugu yeertay waxaad dhehinaad noo sheega alig walaa kalima laa aaya walaa xadiid inama almuminuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhweykum xataa waa keeni waay marka so <laughs> fadiixa ma lianna waxaan ognahay ragga saa sameeye weligood maa qaamo hadhowdina maxaa leeyahay lix bilood kadib takriir soo dira markaasu leeyahy kadaa muxaadaraan jeediyey kadaa duruusaan bixiyey kadaa khudbaan akriya wa kulu hada maa anzala llahu biha min sultaan waa taqaariir la wada ogyahay sidaasaa wax lagu sheekaysanay tii maxay keentay dacwada burbur inay ku keento liannahu dadkaas adha hurmuuday noqonayaan dhaqaaley haystaan ikhlaaskoodii baa khalal weyn galay inay ay noqdaan marka uma qiyaada inay u wadaan ma dhici karayso waxyaalo badan oo waxaa jira akhtaa nasal allah tawfiq ayib walam yarwi can camrin gayru lxasan buri ayb waa kan hor uso wkadalika akraja muslim fi صaxiixih xadiid raafic bni camri algifaari walam yarwi canhu gayru cabdillaahi bni saamit intaas oo dhan mulaaxadaad baa ku wada qoran waxaa musanifku uu sheega o dhan ciraaqi waa ku daba qabsan walam yarwi canhu gayru cabdillahi bni wa xadiid abi rafaaca alcadawi lam yarwi canhu gayru xumayd ibni hilaal alcadawi wa xadiid alaqr almuzani inahu la yugaanu calى qalbi lam yarwi canhu gayru abi burdata fi ashyaء kahiiraة cindahma inahu la yugaanu calى qalbi yani qalbigayga waa la daboolaya qofka xaalaad ba u imaanayso oo khalal ku imaanayo marka waxaa la rabaa an yujadida imaanahu billahi tabaaraka wa tacaala ayib wadalika daalun calى masirihima ilى ana araawiya qad yuriju aw qad yaxruju can kawnihi majhuula marduuda biriwaayati waaxidi canhu musanifka marka mid layskuma diidano inay bukhaari siduu xaakim yiri in khalad ay tahay bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen bacdu ruwaat laysa lahum ilaa raawin waaxid layskuma diidano laakiin musanifka istantaja calaa dalika ma huwa wuxuu ri wadalika daalun calaa masiirihima bukhaari iyo muslim waxay ku tageen ilaa ana raawiya raawiga qad yakruju inuu ka baxayo can kownihi majhuulan inuu noqdo inuu ka baxayo marduudan alriwaaya biriwaayati waaxidin canhu yiri istintaajkaas arag khata in in bukhaari iyo muslim ay ruwaad laysa lahum raawin ila laysa lahum ilaa raawin waaxid waa sax laakiin inay bukhaari iyo muslim ay ka qaateen mujarad an yakuuna liraawi raawin waaxid o u noqdo majhuul inuusan ku noqonaynin yukhaalif qawaacid maa qararahu ahlu lcilm marka bukhaari iyo muslim oo lagu yaqaana anahum cindahum min alixtiyaati akhar in la yihahdo wixii jumhuurta isku waafaqsaneen wax ka ay qaateen waa aada bay uxun tahay laakiin waxa weeyaan iskaaliyada ku jira raawiga hadiisan laysa lahu ilaa raawin waaxid laba xaalo weyaan ima an yuwathaq wa ima an laa yuwathaq in wuthiqa fa laysa lahu ictibaar hadday toban ka wariso iyo hadday hal ka wariyaan anahu yakruju bidalika tawhiq can ilmajhuul ilaa kawni raawin macruufa waa wuthiqa min qibali ahli cilm bukhaari muslim ragay wax u warinayaan kaasi marka kown raawi tafarada biriwaayati canhu waaxid ida wuhiqa fahada baab akar mas'alada waxa weeyaan ida lam yakun lahu ilaa raawin walam yuwahaq fahada yabqa majhuul اlcayn fain rawىa canhu maca hada raawin akar fasaara lahu raawiyaani yakunu majhuul اlxaal wakilaahumaa marduud alriwaaya lakin athani ashal xata ina bna xibaan wagayru yaxtajuuna bimili hada laakin in laga qaato bukhaari bimujarad an yakuna raawi laysa lahu ilaa raawin waaxid oo mashhuurka ugu baxaya bukhaari muslim maa saas ah, qaacida uqaata sax ma ah xataa haddii la ay dhacdo calaa sabiili lfardi in raawi ay u wariyaan fi صaxiixay may walaysa lahu ilaa raawin waaxid walam yucraf fi jarx watacdiil la dhihi maayo inahu kharaja can kownihi majhuulan biriwaayati waaxidin lama dhahay laakin waxaa laleeyahy kharaja can اljahaalati biikraaji saaxibi صaxiixayni lahu hada tacdiil ficli w kown الbukhaari akraja liraawi walow lam yuwahiqu gayru falbukhaari qad wahaqahu لماذا لأنه اkتاaر في kitاaبه an laa يkrija ilا لثقاaت marka tn waxaa laleeyahay tacdiil ficli a weyaan ma aha liannahu kharaja can اljahaalati biriwaayati waaxid ma ah liannahu bukhaari iyo muslim iyo keyrkooda ayagaaba la arka ku cilaynaya hada majhuul laysa lahu ilaa raawin walam yuwathan ayagayaa dhahay kalaamuhum yuqariruunahu baciid an yafcaluhu bicagsihi fi saxiixayhima masaladaas muhim jiddan wey inaad ogaata waqad qadamtu hada nawc fi thalitثa wاlcishriin uma balaganii can abi camr bni cabdilbar alandalusi wijaadata wijaada acaf anwaac alijaazaat bimacnaa anaka wajadta fi kitaabi ibn cabdilbar sidii anaga hadda tamhiid markaan akrinayn yani wajadtu fi kita waaa leedahay hada dakarahu ibn cabdilbari fi kitaabi bimacnaa anaka qara'tahu ijaada ayib qaala wuxuu uri kulu man lam yarwi canhu ila rajul waaxid fahuwa cindahu majhuulu cindahum cinda ljamiic majhuul ila an yakuna rajula inuu yahay maayan mashhuuran lagu yaqaano fi gayri xamli cilmi lagu yaqaano kaاجtihaari malik bni dinar bالzuhdi wa cmar ibni macdi karib bالnajdati waxaa weyaan ma aduna an axada yuwaafiq ibn cabdilbar fi hada wuxuu leeyahay mid waa ku waafaqo wuxuu leeyahy ahlxadiid waa isku waafaqsan yihiin haddii raawiga uusan lahayn ilaa raawi waaxid fahu majhuul waayo walam yuwahaqa ku jirto waa mas'ala markaasu wuxuu ri ila an yakuna mashhuura fi gayri xamli cilmi yani fi baab اlcilmi hadduu uu mashhuur yahay shuhradaas jahaaladii way ka bixinaysaa manaa min baabi awlaa in ishtahara fi lcilmi majhuul maba noqonaya bu kuleya ibn cabdilbar lakin kadalika in ishtahara fi gayri baab اlcilmi kaاجtihaari malik bni dinar bالzuhdi malik bni dinar kana macruuf banahu kaana yastansiku qisa dheer uu leeyahay anahu kana fi awli amri fi inxiraaf shadid jida uma ra-aa ru'yatan fataaba allahu alayh ila akhiri awiila jida marka malik bni dinar waa mashhuur lakin mashhuur fi cilmi la bzuhdi yani waxa weyaan calى cagsi ma kana fi bidaayati xayaati wa camr bn macdikari binajda najda bmacna ashajaaca waxa weyaan eh, iyo geesinimo marka wuxuu leeyahay ninkaas saara macruufan jahaaladii waa ka baxay laysa liana lahu ruwaat min ahli اlcilmi la liannahu ishtahara fi baabin aakhar faاrtafacat iljahanatu canhu bisababi dalika lam ara axada dakarahu dalika waclam anahu qad yuujadu in la helaa la arkaa buri fi bacdi ma dakarnaa waxaan soo sheegin qaar kamide eh, tafaruda raawin canhu tafaruda raawin waaxidin canhu aan kusoo sheegnay inuu hal raawi kale kali noqday khilaafun in laga in laga helaa laga yaaba fii tafarudihi laisku khilaafo wa waana arrintaas sax weeyaan hadda wixii maanta dhan uu soo sheegaya waa lagu qabsan markaasuu hadda kelimadan uu gunaanad ugu sameeyey waxa ri wixii aan soo sheegay oo aan iri tafarada bi raawin waaxid in laysku khilaafaa dhici karto dad kale ay yihaahdaan lagalama keli noqonin shuuri ushturika macahu fi riwaaya in la yihahdo qad yuujadu in la helaa laga yaaba fi bacdi maa dakarnaa waxaan soo sheegnay qaar kamid e eh, tafaruda raawin waaxidin canhu inuu hal raawi kale kala noqday waxaan soo sheegnay khilaafun in la helaa laga arkaa fi tafarudihi laysku khilaafo la yihahdo lama tafarudin nin kalaa la wadaagsaday in la yihahdo ومن ذلka qdاmة بن cabdاللaahi a kamid ee ذakra بن cabdالbr wxu sheegay أنhu rawىa canhu أيضا xumayd بن kilaab hadalku horay soo sheegay oo hadda aan soo niri aymn bnabl yaa keli keli noqday waati hadda aan soo sheegin u yihi qudaamat bn cabdillahi alkilaabi ama kulaabi lam yarwi canhu غayru ayman ibn nabl soo yihi hadirtaan markaasuu yihi halkaas anhan yihi hadirtaan cabdilbar ibn cabdilbarya wuxuu ri may raawi kale u leeyahay marka qaacidadii way bureysaa ayib wa mihaalu hada الnوع fi taabiciina intii hore saxaabadan ku dhex jirnay taabiciintana waxaa kamid e oo ayagana oo riwaayaadkooda ay afraad kale keli noqdeen abulcushara addarami lam yarwi canhu fi ma naclamu gayru xamaad bni salam hada tamaam fي ma naclamu hadalkaas wax badan yuu u faa'iidey waa lagu qabsaday hadda waa kaasa wuxuu ri waxaa weeyaan yaziid bn abi ziyaad cabdالlahi bn mxarar kulligooda ka wariyeen ba uri ninkaas lakin fi ma naclamu markaa tiriye ceeb ma aha ana gayraka qad calima fi ma jahilta can fi ma la fi ma laa yumkin axad an yaxkuma calى gayri bcadam اlcilmi la sacba jida adigaa iska dhi fi ma naclamu ama fi ma aclamu labadaas waa lagu ogolya lakin fi ma yuclamu haddaad tirahdid dadkii oo dhan baad cilmigooda aad ka anfisay ومثل الحاkم لhذا النوع في التاaبعيiن بمحمد بن أbي سفyان الثقفي xاakم kitaabkiisa معرفة علوم الحdيث وذkر أنه لم يروي عنه غyر الزهري فيma نعلم saasuu yihi qال وkذلika تفرد الزهري عن نyف وعشhريiن رجuلا من التاaبعيiن لم يروي عنهم غyrه مسلم wuxuu sheegay أن الزهرية تفرd بسبعيiنa حرفا أو بسبعيiنa حdيثا مسألadatan way ka duwan tahay يعني أن الزهري rawىa متونا لم yrwه غayrه taas ma aha تلاamيd inuusan usan lahayn ma taas tafarada bimutun tanna waxa weeyaan tafarada can shuyuukh laa yarwi canhum gayruhu midaana ka adag wakadalika camru bnu dinar tafarada can jamaacati min ataabiciin hadalkii xaakimaa sii socdo wakadalika yaxya bnu saciid alansaari wa abu isxaaq asabici wa hishaam bnu curwa wagayruhum wasma alxaakimu minhum fi bacdi lmawaadici fi man tanfarada canhum camru bnu dinaar wuxuu keli keli noqday wuxuu ka tiriyey cabdiraxmaan ibni macbad wa cabdiraxmaan ibni faruuq wa fi man tafarada canhum zuhrina wuxuu ka tiriyey camr bn camr bna aban ibn cuثmaan wa sinaan ibn abi sinaan adduali wa fi ma tafarada wa fi man tafarada canhum yaxya bnu saciid alansaarina wuxuu ka tiriyey cabdullaahi bnu unays alansaari intaan ah hadalkii xaakim qaar kamid e ah mukhtatafaadu musanifku soo qaatay wamathala fi atbaaci taabiciin xaakim wa wuxuu ku miithaaliyey bilmiswar ibni rifaaca alquradi wadakara anahu lam yarwi canhu wadakara anahu lam yarwi canhu gayru malikin ila malik in la yihahdo lam yarwi canhu malikun ayaa ii qoran laakin ila malikun ama gayru malikin in la yihahdo غayr تmام وكذلika تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة يعني wax toban u dhow زهاء hadii aad maqasid يعني قريب من عشر qultu waxaan yihi buri ibnu صلاxa dhahay وakshaa waxaan ka cabsanayaa an yakuna alxaakimu xaakim inuu noqdo fi tanziilihi dejintiisa bacda man dakarahu qaarkuu sheegay wax kamid e bilmanzila ou dejiyey alatii mansiladu jacalahu fiiha muctami jacalahu fiiha u yeelay muctamidan inuu cugsadaan ka cabsanaya cala malo iyo watawahum wuxuu leeyahay xaakim wuxuu sheegay oo fulaan tafarada bihi can fulaan ou leeyahay inuusan ixsaa-iyo samaynine mujarad alxusbaan watawahum sidii la noqotay waxaa la yidhaha rajman bilgaybi yaa la yidhaha saas oo kale marka alciraaqi wuxuu ri wamaa khashiyahu lmusanifu huwa lmutaxaqiq intaan hadda uu soo tiriyey ou yihi xaakim tafaraduu biriwaayati can haulaai maa minhum min axadin ilaa wawujida man rawaa maca haulaai gayruhum kahiir jiddan marka soo dhaweyn le waay xaakim owhaamtiisa aaday u badan tahay waa la wada ogyahay xataa qeyla inahu laa yuctadu bitasxiixihi ida infarada bilxadiid lama اctibaarinayo daa'ima fi kitaabihi almustadrak calى shard الbخaarي calى shardi muslim calى shardihima mucdamu ma yaqulu fi dalika laysa calى shardi waaxidi minhuma ayb almuhim baabkan waxaa weyaan mujarad alasmaa dadkii xufaadka ahayba lam yaslamuu min alintiqaad laakin haddii la taxaquqo sida cali bn madini bukhaari ibn abi xaatim daara qudni raggaas waxay iطlaaqaan badanaa tacaqubkooda wuu yaraada liana lisicati xifdihim wa khibratihim biruwaat lakin dadka mutaahiriinta warkooda iska dhaf النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسmاء بأسmاء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسmاء أو النعوت لجماعة المتفرقين dhowr nooca oo sideed iyo afartanaad macrifatu man in shaksi la garta weeyaan dukira lagu sheegay biasmaa'in mukhtalifa loo sheegay magacyaal badanaa lagu magacaabo wahwa waaxidu aw nucuutin mutacadida ama sifaat badan fadana man wuxuu u maray shaksi laa khibrata lahu biha asmaadaas aan aqoonin ana tilka alasmaa aw nucuud lijamaacati mutafariqiina jamaacooyin kale baxbaxsan inay leeyihiin u haysta markaasuu musanif wuxuu yihi hada fanun cawiis fani oo waxa weyaan adag yani sacbu oo kale wاlxaajatu ilayhine xaaqatun way sugan tahay yanaa waxa weyaan meeshii la dhihi laha wlxaajatu ilayhi maasatun xaaqad waxa weyaan adiga naftigaada inaad ka faa'iidaysatid raba tacadud اkalimaat tufidaka fi rasiidika lugawi haddaad ha tiraadi jumlo kasta xabadaan ka qabanaya maanta haddaad wax qori tagtid waxaa way kelimad unbaa soo celinaya lakin waxaa la rabaa an tucabira an lmaani can ilmacna alwaaxid bialfaadin mutacadida walidalika eh, jaaxid wa huwa shayطaan wuxuu ri dadka sideedaba macluumaadka waa ka siman yihin uri wainamaa yakhtalifuuna fi اtacbir can dalika almacna bialfaadihim hum wax lagu kala tagsanya been waa been waa hadalkaas oo dadku macluumaadka kama signo ilahay hal yastawi ladina yaclamuun ladina yaclamuun lakin lahu misdaaqiya ana ana aladiiba aw allugawi lahu maqdira calaa bayaan almacna alwaaxid biaktar min min ariiqa masalan wax baad sharxaysaa markaad halkii macno aad hal cibaara ku sharaxdi haddana an taatiya watashrax tilka dalika almacna bicibaara ukra wa bicibaara thaalitha hada awqac fi nafsi lada almustamic haddii laakiin aadan aadan sheegi karin ilaa hal macno oo kale marka taas weya wax laga hadlay ayb wa fiihi ibhaaru tadlis tadliis lmudlis yani tadliiska waxaan kusoo marnay aqsaam inuu ahay min beyni tadliis ashuyuuk shuyuukhda macnaheeda waxa way an tusamiya shayk alwaaxid biasmaa mukhtalifa xataa yudana anahu ayruhu ayru lwal in loo malay tdliiskaasaa meesha yaa lagu daaweynaa bu wa fihi idhaaru tadliis اlmudlisi faina akara dalika inamaa nashaأa min tadliisihim in qofkii magacyaal loo bixiya badan waxay ka timid tadliis layba ka timid u kuleey waqad sanafa cabdاlغني bnu سacيid alxaafid اlmasriyu wagayru fi dalika yani kutubaa laga alifay man lahu asmاء mutacadida wadaatuhu waaxida hal nin yaa laga alifay kutubaa laga alifay mithaalu waxaa kamid e محamed بن saib alkalbi صaaxiب التfsir wahuwa wadاc weya huwa abunadri aladi huwa rawى canhu محamed بن isxaaq بn yasaar xadiid tamim adar addari fiiri محamed بn saciid hadda musanifku waxay ahayd inuu dhowr magac u sheego waa badan yihiin magacyaalka loo sheegay inta kunya loo sheegay inta maxaan ku yihaha alqaab loo sheegay dhowr iyo labaatan ay gaarayaan marka fiiri maxamed ibnu yasaar waxawa saaxibu sira ibnu isxaaqi lagu sheegay kathiiru tadliis waxa weeyaan waxa oo laga bixi waayo laba shay weeyaan anahu kaana waasica riwaaya xataa qaala malik inahu dajaalu min adajaajila ina wuxuu weligii ma umalaynayn dajaal in la jamcinayo qabla ma samictu malikan yaqulu adajaajila marka ninkaanu ku iطlaaqa liannahu qad balaga bihi اlamru fi الtawasuci fi riwaaya xataa rawى can awlaadi اlyahuud lan dad badan oo min baqaaya alyahuud baa dhulka joogay kaana yarwi canhum marka asiga fi daatihi maxamed ibn isxaaq marka hadalka lasoo ar aruuriye saduuq waayaa la laakin ishkaaliyatuhu waxa weeyaan inuu dadki magacyaalkoodina bedelay anahu kahiiru tadliis wa ayda akara riwa akhara min ariwaayati an an can ilwaaqidi waaqidi oo maxamed ibni cumar la yihaahdo asigana kadaab wa adigoo awalba waxau ra adigoo siisitana saxsaynta makugu dhuftay adigooba awalba liito waa see lagu marsiila way markaad caado ka dhigatid an tarwi can idicaafa hawlaad wاlmajaahiil waxa wey tasdaadu bidalika ضacfa walidalika kahiir min ahli اlwarc wالtaqwى riwaayaatkiisa way iska daayeen marka silsilo isku xiran waayo ibnu hishaam ibnu hishaam saaxibu siira siiratuhu ama kitaabuhu muctamid calى moxamed ibn isxaaq ومحمد بن اسماعيل يعتمد على الواقدي والواقدي كذاب marka walidalika axmed ibn xambal wuxuu leey kutub asiira laysa lahaa asl waxa laga alif liannahu waxa uu leeyahay saas waxa weya badigeed waxa weyaan tactamid calaa haulaai aladiina dakartu lakum xaala waxaa kamida buu uri wacuday bnu badaa wahwa xamaad ibn saa-ib aladi rawaa canhu abu usaamata xadiid hakaatu kuli musli hakaatu kuli maskin dibaaquhu hakaatu kuli maskin bifatxi lmini mimi mask waxaa laga leeyahay aljilb xadiidkaas xaakim baa wariyay waqad saxaxahu laakiin laysa bilafdihi xadiidka fi asli nasaa-i baa wariyay oo hakaatu maxaan irahdaa almaytati dibaagu saasoo lafdiga msl lafdiga nasaa-i u yahay kana macnihiisa waayo dakaatu kuli maskin bimacnaa kuli jildin dibaaguhu ayumaa ihaabin dubira faqad ahura axaadiidtaasaaba kaaga filan wahuwa abu saciid weeyaan aladi yarwi canhu caطiyat اlcuufi atafsira yudalisu bihi muhima anahu abu saciid alkudri fiiri moxamed ibni saaib wuxuu leeyahay huwa abunadri weeyaan wa cadiyu bna badaa baa la yihahda wa xamaad bnu salama la yihahda xamaad ibn saaib nacam waxaasoo dhan waxaa waya maxamed ibn saaib magacyaalkiisa intaasoo magac hadda musanifkii qeybiro kasoo qaatay ninkii rabo eh, tahdiib tahdiib libni xajar oo kale ninka maxamed ibn saaib fiiri magacaalku oo laga soo naqnaqliyey asigoo xumaa iyo haddana dadkii ka dambeeyey raba inay ka faa'iidaystaan yani alqasdu minhu tamshiyat riwaayaati wahada tadriis qabiix jiddan inaad ummadda muslimiinta uqarisid nin haddii la ogaado xadiidkiisa uusan socon lahayn waa aada bu uqaadaranya wa mithaaluhu aydan waxaa ka kamid ah saalim alraawi can abi hurayra wa abi saciid alkhudri wa caaishata radi allahu canhum wahwa salim abu cabdillaahi almadini wahwa salim mawla malik bni anas malik ibni aws ibn alxadathan annasri fiiri markaan saalimkaas yani oo can abi hurayra ka warinayo waxa weeyaan salim abu cabdillaahi mar uu ku imaanaya mar wuxuu ku imaanaya salim mawla malik ibni aws mar wuxuu ku imaanay salim mawla shadaad ibn haadi annasri wa fii bacdi riwaayaat musaman bisalim mawla anasriyiin wa fii bacdiha bisalim mawla almahdi wa huwa fii bacdiha salim sabalaan intaas oo dhan asaa iskale wa fii bacdiha abu cabdillaahi mawla shadaad ibn lhaadi wa fii bacdiha salim abu cabdillaahi dawsi wa fii bacdiha salim mawla daws dakara dalika kulahu cabdilgani bn saciid almasri alxaafid wey yani hal nin keli ah a intaasoo weji kugu imaanay marka maxay u baahan tahay culamadii intaasoo dhan waxa weyaan waa laga daba tafaxayta waa lasoo cadday waana diyaar hadhow waxa weya meel kasta uu kusoo maro hoosaa laga qoraya ninkan waa fulaankii weeyaan iska ilaali adiga un baa lagaa rabaa inaad juudi bixisid oo magacyaalkaas aad ku baraarugsanaad qultu ay qaala khaibu qaala ibnu salaax walkhatiibu alxaafidu yarwi fi kutubi can abi اlqasim alazhari wacan cubayd llahi bni abi lfatxi alfarisi wacan cubayd llahi bni axmed bni cuثmaan الsayrafi waljamiicu shakص waaxid min mashaayikhi hal nin keli ah yu mar wuxuu ku leeyahay xadathanii abulqasim alazhari mar wuxuu ku leeyahy xadathanii cubayd llahi bni abi lfatxi alfarisi mar wuxuu ku leeyahy xadathanii cubayd llahi bni axmed bni cuثmaan waana run sheegay intiiba ninkii waayahay laakiin marna kunyadii isticmaalay mar waxa weyaan nisbadii dambe isticmaalay mar magaciisao kaamil ah u isticmaala tadliis shuyuukhua wa huwa akafu anwaaci tadliis liannahu ninka arrintaas sheegay been ma sheegin ninkii hadda laba wiilne nina cabdullaahi wiil uu yahay wiilna anas abu anas haddaad ku magacaawda abu cabdillahi ad tirahdana saxaad sheegta laakin tacmiya cala alqaari wa tawciiru turuq jidkii ad cariiri ka dhigtay وkذلika yurwى عن الحسن بن محمد الخلاal وعن الحسن وkذلika yrwi yrwi وkذلika yrwi خطيب عن الحسن بن محمد الخلاal bu wax ka warinaya وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلاal والجميع عباaraة عن واحد intaas oo magaعyu hal sheek u bixinay وyrwi أيضا khصاaص خطيب wuxuu ugu warinayaa عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن وعن علي بن محسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن محسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير خطيبkii aan anaga maanta dhan soo amaanayni oo ma min فن min فنون الحديث إلا وقد ألف فيه لكن بشر weyaan الله ابتلاه بهذه الطريقة kul dalika min baab ibhaar ana lahu shuyuukan kahiiri fii cahdi اkhaiib maa bacdahu dadka waxaa lagu ibtileeya hiwaayadooda ay ahayd sida maanta hadda jawaalaadka aada ugadanaysiin oo kale ya ninka sheikhi u markuu soo usiyaadsado oo qaamuuskiisa ku darsado shay weyn uu arka sawaan kaana maa taxasala caleyh min alculumi yasiira aw kahiira ولذalika baab kale waxaan kusoo marnay alcibraة bاlfaa'ida walaysa bikahrati الshuyuuk qaacidadaasaa la qariday oo waxa weeyaan sheek keli aad alf xadiid ka warisi khayr min alfi sheek kul waaxidin yatarwi canhu xadiiثa waaxida ida kanuu laa yaswuna dalika الsheik bاlmiqdaar تغyiir shuyuuk waa loo baahan yahay oo waxaa la yihahda laa tacrifu khaطأa shaykika xataa tujaalisa غayrahu waa loo baahan yahay laakin macnaheedi ma aha inay inay noqoto alhaakum الtakahur mujarad الsheikh lidaati sheikh inay noqoto ma aha marka waa ibtilaaءaad weyan asأl اllaha an yacfuwa canhu الnوع التaaسع والأربعuuna معرفة المفردات الآحاad min أصحاaب الصحاaبة min أصحاabi min أسmاء الصحاaبة وrواaة الحadيث والعلماء وألقاaبهم وkunاهم baabkan waxa weeyaan mfradaat alaxaad isku macno asmaada aan laysla wadaagin waayo khulaasadeeda saas waa ir hadda waxaa jiro haddaad maanta la yihahda cali moxamed cثmaan xuseen imisaafo majliskan wada fadhiso baynamaa aslan waxaa la yihahda magaca waxaa loogu talagalay an y an yanfarida bihi almusama markii lagu bixinayo mathala cuhmaan waxaa loogu talagalay inaad inuu kaligaa ku ahaado wa ilaa haddii aan kulligan hadda cuhmaan isku bixino magacii waxba ma keenaya calamka waxaa la yihahdaa maa yadulu calaa dati lmusamaa munfaridan iyo asalka saasa ah marka see calamku noqon karaa baa layihi waxaa laga yaabaa in fi lmajlis alwaaxid akthar min muxamadiin in laga helo marka waxaa laleeyahay qasadka waxawaay cinda tasmiya markii magaca moxamed lagu bixinayo ina iyaga la keli ahaataa lagugu talagalay marka laa yamnac an yuujida gayruka man man yushaarikuka fi hada alism taas asal waa marka badanaa asmaada waa laisla leeyahay walidalika magaci markii layihaha cali ninka ali caliyu man aa laleeyahay mathalan haddii cabdalla ku jiraan meeshaan oo kale hada ismu cabdl cabdlman aad leedahay cabdalla fulan aabihii buu ku tamayusay mar waxaa laga yaabaa in aabbahaa iyo aabihii aabihii saddexaad in lagula wadaagsado weliba magacyaashi ali cabdallah cali xasan magacyaalkaas oo dhan waa badan yihin cagsigeeda waxaa weyaan magacyaal badana lala bixin ninkaas wuxuu ku fiicnaanayaa ida dukira anahu yakunu huwa lmutacayin oo waxaa wey qasadkii oo calamnimada loogu talagalo taxqiijinayo laakin waxaa aada u yar magacina dadkii aad keli keli haatay aada leedahay haddana magac jamiil inuu noqdo waa yar tahay magacana waxaa loogu talagalay qofka markii loogu magacaabo inuu ku farxay magac oo qarjijac haddii lagugu bixiyo markii magacaada ardada loo naadinayo magacaada marki lasoo dhawaada murugaa ku qabanayso liannahu magac xun waayo markaa looma looma yeeri kara ama magac dumareed waayo ama yani ashyaa kahiira jiddan antum acraf minha <laughs> bilbasuur ninkii aabiis magac fiican u bixiyey cabdallah cali cuhmaan maxamed maa cindahu ay mushkila laakiin magacyaala kalea ah, qaarkood xataa fi lugaat اlukraa lahu dalaalaat magackii wax kalaaba loo magacaabaa markaasaa waxaa lagu leeya iska iska bedel fulan alfulan algaawi nin lagu magacaabi jiro arday nala degto sacuudi fasalka algaawi gaawi ninkasto yimaado ya aki haqiiqadir hada ismaa islaad ninkii ma inu inuu isaga tagay noqotay meshi ka carar ayib وhذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها وxuu ri magacyaalka oo keliga lagu yahay waa nooع مليح ah معنaha waa جميل waay مليح يعني ninka oo hذا وجه مليح hadii lagu yihahdo معنaha حسن وجه حسن يعني الملاحة لا تعود في دلالة الاسم lakin تفردhu عن الأسmاء الأkرayaada loo jeeda مليح عزيز hadana naadir ah يوجد waxaa laga helaa في كتب الحفاظ المصنفة في رiجاaل waxaa laga helayaa مجموعا asoo la جمعiyey mfrqan lakala geey fi awaakiri abwaabiha majmuucan macnaha waxa weeyaan wixii asmaadooda ay qariib tahay oo alif ka bilowdo fi aakiri asmaa alati tabtadi balif aakirkeeda lagu jamcina haddana asmaada qariibka ah oo badanaa aan lala bixin oo ba ka bilaabata markay dhamaata dana kuwaan kale aakirkooda marka majmuuc biictibaari xarf xرف ومfرq باعtibaari الkitaab sidaas wey وأfrida أيضا بالتصنيif yani qaar a waxay yihahdeen asmaada mfradada keligeed loogu talagalay wa kitaabu axmed bn haarun albardiji albardaci almutarjami bilasmaaء اlmfrada min ashhari kitaabin weeyaan buri marka fir musanifka ijzah llahu khayra maamin baab u noo soo taabtay ma jirto ilaa aal ilaa axaalana calaa kitaabi almualaf marka kitaabkaas waxaad ka helaysaa muqadima raayaca ah oo tamhiid ah oo baabkan waxa ku saabsan sida loo qeybinayo waxay ku timiday magacaan asalkiisa iyo meeshuu kasoo bilowday wax badan aad ka faa-iideysan o inta ka helayna lakin huwa yuxiilaka calaa alkitaab ayb markaasu wuxuu ri marka kitaabu axmed ibni haaruun min ashhari kitaabin fi dalika in la yihahdo waa min dalika i qoran laakin fi dalika ina tiraadi fi wax qaba ma jira ah, tma walaxiqahu fi kathiiri minhu wax badanna waxaa yani eh, dabagal loogu sameeyey oo kusoo haleelay ictiraadu wastidraakun min gayri waaxidi min alxufaad minhum abu cabdillaahi ibnu bukayr wax badanna waa lagu qabsaday wa laxiqahu ictiraadu yani waxa weeyaan in laga hor yimaado ina tiraahdid magacaan ninkaas keli a ah loo yaqaano markaasaa le gacanta laga taagay maya may magacaan waa laisla leeyahay fulanna waa lagu magacaabo fulanna waa lagu ma fulanna waa lagu magacaabo m ictiraafki kaas waa ayb fa min dalika maa famin dalika waxaa kamid e maa waqaca wixii dhaca fi kownihi dakara asmaءa kahiira kahiira calى anaha aaxaad ibaarada waxa weyaan waa iska muuqataa macnaheeda lakin lafdigeeda laa yu-addi famin dalika maa waqaca fi kitaabihi inuu yihaahay ahay anahu dakara asmaءa kahiira calى ana axaad ku sheegay inay tahay ninkaa oo hadda aan soo sheegno axmed ibni haarun kitaabkiisa wuxuu sheegay asmaa badan calىa anaha axaad mid mid inay tahay wa hiya mathaanin wa mathaalith bouri waana labo labo waa saddex saddex wa akara min dalika waxaas wixii ka badanaa loo helay nin uu yihi fulaan a magacan keligiis kale yaa la arkay afar la wadaagsato ama laba mathani ama mathaalith saddex la wadaagsataa la helay ayb wa calaa maa fahimnaahu min sharطihi waxaan shardigiisa ka fahamnay walaa yalzamuhu aanan ku laazimaynin maabaa kamida yuujadu fi dalika la helo fi gayri asmaaءi الصaxaabati wاlculamaai wa ruwaati اxadiid asiga waxaa laga yaaba axmed ibn harin haaruun wuxuu ukhasisay alasmaaء alaxaad alati liلصaxaaba wa culamaai اxadiid marka waxaan aragnay magacyaalkii magacyaal lamid a lakin laysa liasxaabi اxadiid marka laa talzamhu huwa firi wuxuu ku leeyahy marka walaa yalzamu maa yuujadu fi dalika kuma laazimayso waxayna ugu laazimaynin fi gayri asmaai الصaxaaba wاlculamaa liannahu kitaabkiisa kuwaas kuma jiraan walidalika waxay ahayd abwaabtan oo dhan oo sidaan in lagu khasiso ruwaat alxadiid ishkaaliyada waxaa wey dadka mutaahiriinta magacan hadda riwaayan aan waxba kulahayn xadiid aan waxba kulahayn iyo istifqaalan cala kitaab baa lagu sheegaya fulan la yihahdo waa niraawi fulan fulan fi lqarni saabi saabi saadis macna male taas oo kale ayib wa min dalika afraaduna kamid dakarahaa uu sheegay ucturida calayhi fiiha lagu oo lagu caarida biannahaa alqaamun inay tahay laa asaamiya inaysan lahayn aysan ahayn qaara waxa weeyaan intuu sheegay inuu yihi asmaa oo dadkaas ayla keliyihiin wa markaasa waa yihi asmaa mabaha alqaab waay ninkaas magac kalou leeyahay waxaad magac u malaysay magac ma aha laqab waaye saasaa lagu caariday saas weyaa wa min dalika afraadun magacyaala kamid ah, mufradyaal dakaraha ou sheegay icturida calayhi fiiha lagu ictiraaday biannaha alqaab inay tahay laa asaami aysan ahayn minhaa waxaa kamid alajlax alkindi a kamid e inamaa huwa laqabun weeyaan ajlaxaas waa lijilxatin kaanat bihi waa luga qaroof waay sida aan umalaynay wasmuhu yaxyaa wa yaxyaana kahiir waay war marka inad tidhaahdi ajlax ninkaas magaciis magacan waa magac keli a fulaan a loo yaqaana markaasaa leeyahay ajlax horta magaca ninkan laqab weeyaan ninka iskalena yaxya yaxyana mufrad ma ahna waa laleeyahay saas wa minhaa waxaa kamid ah eh, suqdiy bnu sinaan ismuhu camrun ismuhu cumar wa suqdiyun laqabun weeyaan maca dalika falahum suqdiyun gayruhu marka mar waa lagu qabsado horta ina suqdi aad magac ku magac awdid waa khaladaa lido laqab xataa low tanazalnaa macaka oo suqdi aan ihahda isim waaye xataa kelima ahna waa lalaleeyahay haddana mar labaad walaysa yaridu hada calى ma tarjamtu bi hada الnawع yani inaan inan kusoo dara ma ahin bu lakin ictiraad ahaanaan u sheegay lannahu asiga ad wuxuu yihi macrifat mufradaat alaxaad kan hadda sugdi ou meeshaan sheegay laa yakun min hada اlbaab lannahu huwa binafsihi ictiraafi min sal anahu ish waa laleeyahay wuxuu ri wاlxaqu ana hada fanun yascub اlxukmu fiihi wuxuu ri fanigan waxa weeyaan yascub اlxukmu fiihi qofkan in la yidhah magacaan lalama leh waa adag yahay buuri wاlxaakimu fiihi ninka arrintaas u bareero wax ku xukmane calىa khaطri min alkhaطأ wuxuu geeska u saaran yahay inuu gafo iyo wاlintiqaadi in lagu buriyo fainahu waxa weeyaan xasrun koobid fii baabin waasac la koobo shadiid اintishaar waxau leeya in waa adag yahay horta in loo bareero ninkii u bareerana wuxuu khatar u saaran yahay in lagu qabsado maxaa yeelay wax waasaca lianna ummadii oo dhan magaceeda ma koobi karta ma aha meesha muxadid keligeed ma aha ina tiraa magacan fulan infarada bihi laa yusha laa yushaariku fi gayruhu wax sahlan ma aha marka taas oo kale iska fiir buu ku leehay famin amhilati dalika waxaa kamide almustafaadati min amhilati dalika almustafaada axmed ibnu cujyaan waxaa kamide alhamadani biljimi saxaabiyun weeyaan dakarahu abu yunus ayb wa cujyaan kunaa nacrifuhu bاtashdiid cujuyaan aan dhihi jirna buri musanif calىa wasni culayaan uma wajadtuhu waxaan helay bkhaط ibn اfuraad wahuwa xujatun waan imaam wax yaqaane xujyaan inuu leeyahay bitakfiifi calaa wasni sufyaan marka iska dhaaf dabdigiisa waxaa laga hadlaya hadeertaan cujyaan ama cujiyaan dheh waa magac keli ah oo nin keligiisa uu la geliyahay taasaa asalka ah markuu magacaas hadda wax oo ku qabsaday ma arkin magacii markuu keli noqday ya haddana waa see loo dabdinay hal cujayaan miya oo culayaan mau la yahay ama cujiyaan oo sufyaan miya haddana baab kalo aniga sideen uhaystay uli ibnu salax waan ka wareegtay oo ibnfuraat oo huwa mutakasis fi hada lfan markaan arkay taxawaltu mima kuntu calayhi min atashdid ila taxfiif yaan qaatay buuri waxaa kamid ah haddana awsat ibna camrin albajali taabiciin weeyaan ayb waxaa kaloo kamid asmaada mfradaadka taduum ibn subeyx alkulaaci can tubeyc bni caamir alkulaaci wayuqaalu fiihi yaduum bilyaa wasawaabuhu bitaai muhanaati min fowq tada kor laga dhibciyo waa taduum in loo akriyo i magacyaalkaas badanaa ma badno ayb waxaa kamida jubayb ibn اxaarif saxaabiyu waa biljiim la akriyo dadka hadda hadhowti markaad meel ku akrisid xubayd inaad lasoo orodid aa dhici karta yani hada ismu huwa akthar markaasaa yihi ma ahna jubayb waay wabilyaai lmawxidati lmukarara ayib wabilbaai lmawxidati lmukarara dheh xubayb hadda fiiri ba hore iyo ba lagu khatimay soo ma jirto mukarara saasaa lagala jeeda jilan ibnu farwa aa kamide ah, biljim lmaksura jaylan anaga waa naqaana laakin jilan in lagu hoosgeliyo waa adagta hadhowti haddeed kitaabka akri tagtid jaylan aad u akrinay adigoo kale marka waa inaad ad sii digtoonaataa abuljalad alakbaari taabiciyun weeyaan manaa kaana yaktubu fi siira sidaasa akhbaari loogu magacaabo addujayn ibn thaabit biljimi musagaran musagaran tasgiir waxaa la yidhaha fatxu lkalima alula ضم الكلمة الحرف الأول وفتح الثاني وجعل yاء في الثالث waxaa dhan rujayl maxaan ku yihahda cuyayn saas oo kale abulغsni qiila waxaa la yihi inahu juxa almacruuf walaصxu anahu غayruh yani ninkan asl waxaa laga yaabaa ninka juxa nin jira waay waa nina waxa weya astuura layska abuurtay ummadda wixii qariibaba iska dul saarato nina waa jijuxa nin jirawa xata dahabi fi siyar aclaami nubala tarjama lahu marka ha jire laakin waxaa laga yaabaa markiisii hore in anahu curifa bishayin min annukta intii markii lagu noqday marka wuxuu noqday waxa weeyaan waxaa la dhihi jiray almishjab aladi yucalaq caleyhi hiyaab dharka baashi lagu warto habishka bu la yihahd nin kastaba nuktadii qariib u arkabo juxa liannahu lagaama qariibsanaya juxayr hadii la yihah khalaas wariyaa lagaa aqbalay marka ayada naftigeeda waxa weeyaan waa waxyaab eh, waxyaalaha oo hadda runtii u baahan masalada oo fiqiga ah yani dadkan udabada ama kutaabta waxay caado kaleen kasa asalkeedi jirto yaa loo imaanaya qisadiia waxaaba laga alifaya riwaayo kamila kitaab dhan a laga alifaya marka ninki waad arkeysaa nin oo islaami ah oo mutaxamis ah yudaafic can اlislaam yuriid an yadcuwa annaasa ilى اlkhayr marka can طariiq usluub shayiq wa qisa jamiila asluhaa hadda mathala malik bni dinar mustafa raafici safaxaad uu ka qoray yani xaaladiisii hore sababta royada u arkay waxaka laazimta wa maanta dhan maka daalaysa daa akrisi lakin hal hadihi qisa tashtamil calى kuli dalik maala yusuf alqardawi doctor fadil waxa weeyaan ma daara bayna eh, saciid ibn jubayr waxajaaj ibn yusuf kutayb dhan ou ka qoray qaala waqiila waqaala waqiila waqiila yani waxaan ka baxsanaynin anaka qawalta calى kuli waaxidi minhuma lama lam yaqulhu aniga uma helin mubarir sharci xata alaan macnina أقرأ laakin uma helin in qisada saciid intuu yiri mesha mas'alat mawlud waxyaabay ahayd afar kelimaa laisdhaafsado wa tamat almushkila waintahat laakin inaad adiga marka waxaa lagu leeya min ruuxi lqisa aan aniga wax ka alifaya qofkii waa dhihi kartaa wakaanahu qaala bilisaani xaalihi marka qaarkeed waa la isticmaalaa markii ninka aad ka fahamtid wixii u dhihi lahay marka lakin inad bu wixiiba qaala qaala lahu waqiila lahu waqaala waqaala ana lam ajid lahu mubariran hada maca ana kahiira min aludabaa ah, islaamiyiin calaa wajhi taxdiid yastacdimuuna dalik ayb zir bn xubaysh ataabici alkabiir yaa kamid eh, aladi qara calayhi ish caasim sax wala la ayb wa sucayr ibn m ibn lximsi mse kimsi khimsi infarada fi ismihi wasmi abihi wax oo sucayrna asiga waxaan ahayn laguma magacaabin hadda zur bn zir bn xubaysh waaka ciraaqi laysa farda walahum gayru waaxidin yusamawna haakada minhum zir bn cabdillaahi ibn kulayb waxa weeyaan qala an yaslama waaxid minhum ayib infarada fi ismi wasmi abihi sandar ayaa kamida buri alkhisi mawla zimbac aljudaaci lahu suxba magacyaasha saxaabada jaahiliyadi markii hore laga bixiyey aad bay uqalabsan yihin kulligood sidaas waxaa kamidi bu uri shakl ibn xumayd aلصaxaabi bifatxatayni shakl shiinta iyo kaafkood la fadxi shamcuun ibn zayd abu rayxaana bishiin اlmanquطa wاlcayn اlmuhmala wayuqaalu wabilgayni shamguunna waa la yihi shamcuunna waa shamcuun waaba magacda reer bani israail qaala abu qaala abu saciid ibnu yunus wahuwa cindii asaxu in in la yihahdo shamquun asax min shamcuun in la yihahdo axadu saxaabati alfudalaa weeyaan huwa axadu saxaabati alfudalaa waxaa kamida suday ibnu cajlaan iyaa kamida abu umamata asaxaabi ninkaas waa la yaqaanaa sunaabix ibn acsar ahba kamid a saxaabi waman qaala fiihi sunaabixiyu ninkii yirina faqad akhtaa marka sunaabix in la yihahdo waxaa kamide eh, durayb ibn nuqayr ibn sumayr bitaskiiri fiiha kulligeed in la yihahdo durayb nuqayr sumayr waa kulligeed wada taskiir wa waxaa kamide eh, markaas kulliha abu abu saliim alqaysi albasri yani magaca durayd ibn nuqayr kunyatuhu abusaliil wa rawaa can mucaada alcadawiya wagayriha wa nuqayr abuhu binuuni walkaafi wa qiila bilfaa-i wallaami na waa la yihi nufayl nuqayr nufayl waa laysku khilaaf waxaa kamida asmaada aan laysla wadaagsanin cazwaan waxaana dhan waa lagu haystaa العراaqي بأn lahu cazwan آkar lam yunsab taabiciyu dakrh بn makula cazwan ibn zayd الraqashi bcaynin غayri mucjamة bcaynin ayri bcaynin muhmala meeshu ka dhigi lahay لannahu ayn iyo cayn markii la rabo in lakala bixiyo waxa weeyaan waxa weeyaan waxaa la yihahda bcaynin muhmala waa bcaynin mucjama cabdun saalixun taabiciyun weeyaan annaga hadda soomaalida waxaan dhihi jirnay xaruufta hataa markii la tirinayo waxa weeyaan dhawaaqin hoyn aan dhihi jirnay xarafka hayn waa xarafkii dhawaaqiisa sad u dawrow ku leey qur-aanka akrintiisa xuruuftii marka hore anigu markii la bilaabay ina ina afjadiyada xuruufta oo alhijaa in laga saxo wax badan oo ansax lagu dhawaaqaynaa jirto waxaa kamid a qarthac addabi bithaa almuthalatha ta ma aha yani tha muthala saddex dhibac ay leedahay waxaa kamida kilda ibni xambal bifatxi laami kiladah bifatxi laami صaxaabiyu waxaa kamida lubayb lubayin lubay bnu laba alsdi الصaxaabi bilaameyni fiihima wاlأwl mshadad msغr lubayin marka hore la yihahdo kan hore calى wasni ubayin wthanina mukafaf mukabar laba on aan lubayin aan la dhihin calى wasni casa laba iyo casa faclamhu ogow fainahu yuklط fiihi si badana loogu gafaa magacaas lubay bnu laba waxaa kamida magacyaalkii mustamirun ibnu araya arayaan ra'aa anasan mustamirun nin baa la yihahda walidaalika markaad asmaada maalayansarifka aada gaarta magacyaalkan oo dhan way soo badigeed way soo galayaan liannahu isimkii wasankii lagu yaqiini inuu ka baxo owsaan kale ou gaaro hadda mustamirun ism faacil waay ism faacil wasankiisa inuu macnaha uu ku yimaado caadi uma aha asmaadi hadhowti dambana waxaan kalena waaba ka daran yihiin marka maalayansarifu ku noqonaa nubaysha nubayshat alkhayr صaxaabiyun huwa صaxaabiyun weyaan asigan nawf albikaali taabiciyun waa min bikaal badn min ximyar bkasr اlbaai wa takfiif اkaabi kaafi وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف oo inay yihaahdaan bakali inay yihahdaan muxadisiinta u badan yihin bakali laakin asalka wuxuu ku leey bikali waay liannahu qabiilatu bikal ximyar hadda inaad iska weydiisid waay adhowti mayamanaad joogta intaasoo sano wadankii markaa u laabatid qoladan ximyar dowray taariikhda ku leedahay wa kaanuu yaqlibuuna allaama miman qoladii la dhihi jiray laysa minin birim siyaamun fim safar qoladoodii waa hadda waa la yaqaanaa meeshay degi jireen waxaad ususheeda waxaana ka weydiisay meelihii aad tagtid haddaw markaana tiraahdo waan soo ogaaday ina tirahdid waabisatu ibnu macbad aلصaxaabi ayaa kamida waabisa magac laisla wadaagay maaha buu leeyahay ayib waxaa kamidi hubayb ibn mugafal musgarun hubayb bilbاء الموxd المkrرة صحاabiy ومغfل بالغyn المنquطة الsاkinة yani hadda mصنifka hadduu shakli lahay maalinka qoray waxba lagama ogaan lahayn laakin waxaa weyaan kelimadii oo la shakli xruuf lagu shaklaa la yihahda بالغayni مغfل غayn المنquطة الsاkinة ish mغfil ay صح الsاkinة saas waay hmdاn weeyaan midka labaad midka kale oo baridu cumar bn khadaab ninkii cumar uqaabilsanay wargaarsiinta beriid waxaa la dhihi jiray ninka saaxibu risaala ah ayb dabatahu ibnu bukayr wagayruhu bidali lmucjama ramadaan in la yihah al la yihahdo wadabatahu bacdu man alafa calى kitaab lbardiji bidali اlmuhmala waiskaan ilmin hamdan laba qabiilay noqonaysa hamadan iyo hamdan ayb wa ama alkuna almufrada intaas magacyaalki aan uga baxo magacyaasha aan laysla lahayn in salimat min alictiraad weyaan waxaa laga yaabaa inta uu sheegay laba barkooda an taslam min alictiraad walbaqiya waa laysku haysaa in lasii dabakaco waa asmaa jaamida ah weyaan kunadiyaa kamidi eh. wa ama alkuna almufradatu fa minha abulcubaydeyni musagaru muhanan waa musagr haddana asoo cubayda tafniya laga dhigo cubaydayn yaa layidhi waa musakar oo tafniya ah wasmuhu mucaawiya ibnu sabra min asxaabi ibni mascuud lahu xadiihaani aw halaata abulcushara addaarami waqad sabaqa abulmudilla yaa kamid e eh, bikasri daali lmuhmala wa tashdiid walam yuuqaf cala smihi magacaas waxaan ahayn u haystana kunyada waxaan ahayn dad badan hadirtaan fi baab naxw markii la joogo kunyada iyo laqabka iyo isimka kulligeedba waxay kamid yihiin isim calamka ay kamid yihin ay hadda inay kunyada calam ahayn ma ah walidalika qofki waa kaas magac bay u tahay hadirtaan abulmudilla ninkaa magac bay u tahay wasman ataa wa kunyatan walaqaba wa akiran daain siwaahu saxiba aqsaamti waxay kamid tahay macrifo kelimaha isimka calamka aqsaamtiisay kamid tahay ayb wa rawaa waruwiya miya warawaa canhu waxaa wax ka wariyey alacmash wabnu cuyayna wajamaaca walaa naclamu axada taabaca aba nucaym alxaafida fii qowlihi ina smahu cubaydullahi bni cabdillahi almadani ninkaas hadeertaan abumudila la yihaahdo musanif wuxuu iri magac uma naqaana bu raggaasaana ka wariya kunyadiisaana magac u ah laakin abu nucaym oo ah saaxib lxilya yaa wuxuu yihi ninkaan abulmudilla magaciisa waxa weeyaan cubaydillah ibn cabdilla wax ku waafaqana ma arkin sidaa la keli noqdo ayb abu abu muraya alcijli carafnaahu waxaan ku ogaanay buuri oon ku naqaanaa bidami lmiimi abu mu muraya miimkaas la goda wa bacda alifina yaa-un muraaya la dhihi muraaya ya-daas waay min taxta laga dhibciye wasmuhu cabdullahi bni camrin taabiciyun rawaa canhu qataada abu mucayd musagarun asigana weeyaan mukafafu lyaa magaciisana xafsu bni haylaan alhamdani alyihah rawaa can makcuulin gayri ayb wa ama alafraadu min alalqaabi marka magacyaalkii waa lasoo dhameey qaar kunadii kamid uu kuu sheegay haddana alqaabtii weeyaan wahiya juز min alcalam famithaaluhaa safinatu mawlaa rasuuli lahi sal اla alيه wasalam min asaxaabati laqabun fardun weeyaan nin safiina lagu magacaabo asiga ma jiro ismuhu mahraan calaa khilaafi fi nabiga ubixi baa la yihahdaa dadka iyadoo wax la wada qaaday ya ninkan kaana yaxmil ma maa yaxmiluhu halaatha markaasuu nabiga ku magacaabay safiina ayb waxaa kamid mindal ibn caliyin wahuwa bikasri miimi min la yihahdo can اlkhaiib wagayrihi wayaquluunahu kahiira bifatxiha oo mandal ay leeyihiin wahuwa laqabun wasmuhu camrun weyaan laakiin eh, maga laqabkaas wax la wadaagsada ma jiro saxnuun ibn saciid atn atannuki alqayrawani saaxib اlmudawana madhabu malik wuxuu mashhuur ugu yahay sidii nawowi madhab shaafici uu ugu yahay saxnuun loo yaqaana weliba saxnuun wuxuu kaga wanaagsan yahay anahu eh, qariib min cahdi malik ayb laqabun fardun weya wasmuhu cabdusalaam wa min dalika waxaa kamid ah mutayan aadr alxadrami wa aljucfi fi jamaacatin aakharina sanadkuruhum fi nawxi lalqaab in sha allahu tacaala wallahu aclam wsala allahu waslama ala nabiyina mxamed waali wasabi